الحديث الصحابي حديث كتضري هذا محله روى وروى البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم وحي كورين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم عرض وصوبا لي عبد الله بن عمر يوم أحد مالك أحد دقائك أحد مالك اللي قليه أيام نبغ صوبا لي عبد الله بن عمر arrintiisiiyuu fiiriyey bal inuu qaangaar yahay iyo inuusan ahayn hadduu qaangaar yahay jihaadkaa lagu dara ciidanka hadduusan ilaahayba wax kuma waajibin waa laga reeba markaasuu soo bandhig waa soo bandhig wuxuu yidhi wahuwa cabdulaahi bni cumar ibnu arbaca cashara sana afar iyo toban sano jir ayuu ahaa walxaalu soo bandhigay huwa cabdulaahi bni cumar ibnu arbaca cashra sana afar iyo toban sana jir uu yahay isagoo afar iyo toban sano jira maalintii dagaalkii uxud aan nabigu soo bandhig meequu jiraa afar iyo toban falam yujizni ima gudbinu dagaalkii iima dirin waa iga reer falam yujizni ima gudbin oo ciidankii dagaalka gelaya iguma darin ee waa iga celiyey ila waa saqiir waa ima socodsiinood ciidankii dagaalamaya iguma darin uma caradani wuxuu isoo bandhigay yowma alkhandaq maalintii khandaq uu isoo bandhigay walxaal ana aniga ibnu amsa cashara sana han iyo toban sana jir aan ahay faajaasanii waa i gudbiyey wuxuu yidhi ciidanka dagaalama ha daro waa qaangaar caruurta sakiirada dagaalka looma diro hadduu qaangaar yahayna ee jihaadku waa ku waajiba siduu muslimiinta kale ugu waajiba an iyo toban sano maaloo jira la ii keenay khandaq waa i gudbiyey dagaalkii ugu dar ciidankii dagaalamay ugu dar marka waa xad kala saaraya goormuu qaangaar iyo caruurka xadkaas wey an iyo toban waa qaangaar an iyo toban wixii ka yar waa saqiir ah, waa saqiir gaalada waxay leeyihin caruurta sideed iyo toban iyagoon gaarin dagaal ma qaangaarin toban iyagoon gaarin lama duu qof dilo isagoo toddobiyo toban jira maxkamad lama saari kar ku le masakiirkaana maxkamad saara ku le gaal haddana waa qaangaara fiiri waa ulmi waa ulmi sooma sidaas wey qaala naaficu wuxuu yidhi faqadimtu waxaan u imid calaa cumara bni cabdilcasiis cumar ibni cabdilcasiis khaliifkii raashidka ahaa aan u imid walxaal huwa cumar khaliifatu uu khaliifkii muslimiinta yahay isagoo muslimiintoodhan khaliif u ah aanu imi faxadatuhu waxaan cumar u sheegay alxadii xadiidkanaan u sheegay oo nabigu ku kala saaray qaangaarnimada iyo saqiirnimada xadiidkaanaan u sheegay faqaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yidhi inna haadaa xadiidkaanu la xadun waa xad xadkaasoo bayna asaqiiri saqiirka iyo walkabiir u dhexeeya ina haada ay ina xukma hada alxadiid amase ina macna xadiidkan macnihiisu ina haada waa ficilkan nabigu sameeyey ah, ficilkaas nabiga oo xadiidka macnihiisa ah laxadun waa xad xadkaasoo bayna asaqiiri saqiir iyo walkabiir udhexeey ficilkaas nabiga ah xadka lagu kala saara han iyo toban wixii ka yar waa saqiir han iyo toban sana hadday u dhammaato waa kabiir wa kataba fiir kal wax lagu kala garanaa marka guddoomiyaalkii gobolada u qoray warqad imaamkii muslimiintu oo leeyahay caruurkii shan iyo toban gaara qaangaarka lagu dara ciidamada muslimiintaoo mujaahidiintaha lagu dara caruurkii ka yar waa saqiif lagu dari ma han iyo toban hadduu gaaro waa qaangaar mushaara loo qora ciidanka lagu dara haddii uu ka yar yahay malaha mushaar ciidankii lama geli kareen xad uu ka dhigay wuxuu u kala qoray guddoomiyaalkii gobolada waa kana fiiri wa kataba cumar wuxuu u qoray ilaa cumaalihi guddoomiyaalkiisii gobolada waa waaliyaalkii gobolada an yafriduu inay u qadaraan mushaah liman qofkii balaqa gaaray amsa cashar han iyo toban an yafriduu an yaqdiruu lahum rian an yafriduu macnaheedu waa maxay ey yaqdiruu lahum intaasaa lagu qaadana mushaar le waxaa lagu dara ciidanka muslimiinta saas u qor qof alla qofkii shan iyo toban gaari rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyaa ku wariyey laba kun lix boqol lixdan iyo afar muslimna wuxuu ku wariyey kun iyo sideed boqol lixdan iyo sideed wazaada muslimun muslim wuxuu ku daray waman qofkii kaana ahaada bayna waman qofkii kaana ahaada duuna daalika shan iyo toban sano wax ka yar fajcaluuhu waxaad yeeshaan filciyaali caruurta saasuu ku darta cumar ibni cabdilcasiis warqaddii u kala qorayay waaliyaalka gobollada wuxuu ku qoray han iyo toban wixii ka yar caruurta ku dar saasuu u qoray waman qofkii kaana haba duuna daalika han iyo toban wax ka hooseeya fajcaluuhu yeela filciyaali cabdulahi bn cumar qowlkiisa oo uu yidhi falam yujizni ima gudbin ey falam yumdi ma socodsiin amrii arrinkaygii oo ah dagaalka inaan galo ma uusan socodsiin nabigu markii anoo afar jeer la ii keenay walijaasatu ijaasadu alimdaau waa socodsiin waa arrinta in la socodsiiyo ey falam yajcalnii ima yeelin fii diiwaani ciidanka dagaalama diiwaankooda iguma ima yirin oo iguma darin ciidanka dagaalama diiwaankooda iguma darin waa idi markii aan jiray afar iyo toban saasuu yii shiiku markaa kitaabka alifay shee axmeda wuxuu yidhi fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana albuluuqa qaangaarka yatimu wuxuu ku dhammaystirmaa bihamsa cashara sana shan iyo toban sano min kilay jinsayni labada jinsiba rag iyo dumar an iyo toban hadday gaaraan waa qaangaaray waa goorma idaa lam yasbiq hadduusan ka hormarin ixtilaamun meli inay ka timaado ow xaydun xayd ow xabalun ama uur marka fiiri calaamadihii qaangaarka meeqaan haynaa saddex xayd oo gabadha kaliya u gaara meli inay timaado rag iyo dumar iskula mid ay haddii labadaas aan markaas iyadoo la helin ay han iyo toban san gaaraanna rag iyo dumar baa ku qaangaara saddexaan hayna culamada gabala ku dareen gabadha hatay uur yeelato qaangaa uur saas ugu dareen xabalun calaamadii qaangaarka intaasuu ka sheegay waxaa kaloo maqan calaamad afraad haddii tinta hoose cawrada hareeraheeda ka soo baxda ee adadag tintaasu hadday ka soo baxdo tin adadag cawrada hareeraheeda waa qaangaar qofkaas qaangaar waa aar calaamood afar calaamood kaliya marka caamadu waxay ka tahay han iyo tobanka halkaas kaliya fiirsanay marka haddii sidaas la yidhaha maxaa qaladoo dhaca caruurkii oo mar hore qaangaaray oo axkaamtii ku waajibtay ayaa axkaamtiis aan lagu fulina waxaa dhacda salaadii inuu xoogaa uusan dayaco war horuuna qaangaarin waalidkii iska caamadaana waxay leein weli ma qaangaarin han iyo toban ma gaarin hayo taas kaliya ka haya afar calaamo lagu qaangaaray ay hal xaba ka hayaan ayagu ah, hal xabay ka hayaan